بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيسابوري رحمه الله bismi illaahi araxmaan araxiim kitaabu aljanaa-is wuxuu ku saabsan yahay aljanaa-is janaa-istii jamcu janaasa wa qiila jamcu jinaasa bilkasri janaasa iyo jinaasa labadaba waa la xarakeeyaa culimmada qaar baa kala qaadayo leh haddii janaaza la dhaho bilfatxi waa meydkii oo naxashka ku jira meydkii oo naxashka lagu dhex riday oo ku dhex jira marka waxaa la leeyahay aljanaaza ow janaaza meydkii ku dhacaysa haddii la dhaho jinaaza bikasri iljiim naxashkii iyo sariirtii bay ku dhacaysaa marka hadda kitaabu aljanaa waa maydkii iyo xaaladaha ka horeeya qabla alwafaat geerida ka hor aadaabta la rabo iyo masaa'ibtaasi dhacaysa geerida iyo jiradaba leh sida loola tacaamulayo iyo waxa laysfaray oo sabir ah axkaam ku saabsan janaa'istaas ayuu musanifku soo arooriyey axaadiis ku saabsan buu soo arooriyey kana hadlaysa axkaamtii iyo aadaabtii iyo masaaishii ishii xidhiirka la lahaa wuxuu ku bilaabay baabu talqiini ilmowtaa dadka dhintay in loo laqino laa ilaaha ila allah almuraadu bilmowtaa waxaa loola jeedo almowtaana waa almuxtadar qofka muxtadarka ee lagu soo xaadiray ee sakaraadka uu hayo qofkaasaa laga wadaa oo la xasuusini laa ilaaha ila allah talqiinu lmowtaa dadkaa dhimanaya ee ilgeeriyaad lehee sakaraadka ah in loo laqino oo la xasuusiyo oo la baro kaan aqoonin kii kalena xasuus looga dhigo laa ilaaha ila allah kelimada ayadaa maxaa yeelay qofka xaaladdaa markuu ku sugan yahay sakaraatulmowtka wuxuu ku sugan yahay xaalad culays badan oo xanuun badan oo murug badan oo gaarsiinaysa qofka inuuba noqdo qof aan xasuusta lahayn xanuunkaa waxaan ahayn aan xasuusnayn walidaalika ilaahay ku tilmaamay sakra wajaa'at sakratu lmowt mowdka iyo geerida sakradiisii qofkii wuxuu noqonayaa qof sakraana wareersan warfaadaya gadgaddoomaaya xanuunkaa iyo xanuunka uu ku hayo sakaraadka unbuu la kabaaroodayaae oo la maaragtay galgalanayaa ama xanuunkaas unbuu dareensan yahay marka waxaa dhici karta inay ku dhacdaba inuu laa ilaaha ila allahuudii haleeli waayo xasuusanba waayo in marka la xasuusiyo oo agtiisa lagu dhaho laa ilaaha ila allah sidaas ayaa afdaloo fiican waana marka uu sii dhimanayo mawta bimacnaa almuxtadar alqariib qariibu lwafaah geeridiisa midka ay dhowdahay wey amaa qofka hadduu dhinto dee laa ilaaha ila allaahu ma xasuusanaayo lagumana dul akhrinaayo oo asagoo dhintay laa ilaaha ila allahu dheh ama ha xasuusta la dhihi maayo isagoo oo markaasi naftiiba ka baxdayba wixii su'aalaha ku saabsan qabriga waa gaar laakiin dadkan nool marka ay la hadlaayaan ay xasuusinayaan qofka dhintay ama qofka dhimanaya waay intaynay nafta ka bixin ama maa rawaahu dabaraaniyu fi lkabiir min xadiidi abi umaama xadiidkii abu umaama ee ku saabsan ku sugnaa adabaraani fi lkabiir fi mucjam alkabiir ee ka hadlaayey markuu dhinto qofka oo la xabaalo in lagu dhahayo yaa fulaan ibnata fulaan fulaankii hibla wiilkeedii ahaayo yaa fulaan ibnata fulaan wixii aad adduunka markaad joogtay aad ogeed eed xaadirka u aheedeed garan jirtay oo aan ah laa ilaaha ila allahu ha halmaamine kulaybadaa ku jawaab markay malaa'igta ku imaadaan in markaas qabriga la geliyo la xabaalo lagu duldhaho talqiin talqiin lagu magacaabo xadiidkaas ayaa naga sheegay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waana xadiid daciif ah laa taquumu calayhi اlxuja wax xujo ah oo xadiidkaasi la xujaysan kara ma jiro mana aha mid la xujaysanayo oo qofka hadduu dhinto qabrigiisa uu galo la gaxbaado in talqiin lagu dul akhriyo oo saayo saadheh saayo saadheh hooyadii loogu yeedho xadiidkaasi ma asixin daciif wey waxaa asaxa ee talqiintaa waa midkan marka uu dhimanayo in laa ilaha illa allahu la xasuusiyo wey qaala waxadaanaa abu kaamil aljaxdari fudayl ibnu xusayn wa cuhmaan bin abi shayba kilaahumaa can bishrin bay ka wariyeen ibnu mufadal qaala abu kaamil wuxuu yidhi xadaanaa bishrun ibnu lmufadal qaala xadaanaa cumaaratu bnu qasiya qaala xadaanaa yaxya bnu cumaara qaala samictu waxaan maqlay buu yidhi abaa saciidin alkhudriy radia allahu canhu yaquul isagoo leh qaala rasuulu اllaahi sala اllahu calayh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi laqinuu mowtaakum dadkiina dhimanaaya ee xaaladda sakaraadka ku sugan u laqina oo xasuusiya ku dul akhriya laa ilaaha ila allah ku dul akhriya kelimatu tawxiid waaye kelima cadiimaho aad iyo aad cadiim ah weeyaan oo kelimada rususha lala soo diray ee kutubta lala soo dejiyey ee dadku ay noqdeen xisbullaahi iyo xisbu shaydaan ay ku kala baxeen intii qaadatayna xisbullah ay noqdeen jidkii ilaahay kuwa qaaday kuwa kalena xisbu shaydaan ay noqdeen ee dadka mu'min iyo kaafir ay u kala baxeen kelimadaas weeye kelimada kala fasrisay laa ilaaha ila allah macnaheeduna waxaa weeye laa ilaaha laa ilaaha macbuud la caabudo xaqun oo xaqa ma jiro ila allahu ilaahay mooyane laa macbuuda xaqun ila allah sidaasaa xoog badan dhaho oo xaqun la yidhaahdo macbuud la caabudo oo xaq ah oon allah ahayn ma jirto dalika bianna allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail aayadaasaana fasiraysa waxaa laa ilaaha waxaa la anfinaya inuu yahay ilaah xaq ahoo xaqnimo lagu caabudo ma jiro ila allah alla keligii mooyeene dalika biana allah huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunih huwa albaatil wixii ka soo harayna cibaadadooda baatil weeye kelimadaas weeyaan kelimada loo laqinaya qofka oo adduunka markuu ka baxayo waxaa ugu dambaysa inuu noqdo la rabo carabkiisa nabigana wuu u bishaareeyey dadka kelimadaasi ku khatima oo carabkooda uu u dambeeya man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna buu nabi alai isalaatu wasalaam ninkii laa ilaha ila allahu kalaamkiisa ugu dambeeyo jannuu galay waa bishaara oo mubashiraadkay ka mid tahay qofka asaga ah khaatimo wanaaggiisa lagu ogaado in laa ilaaha ila allahu uu ugu dambeeyo wuxuu ka hadlo marka la laqiihu baa la layidhi amra lama dhihin qul laa ilaaha ila allahu ma dhehis war hebelow ilgeeriyaad baad leedahay war laa ilaaha ila allahu dheh la dhihi maayo aadaabtaasi lama rabo qaabka in loola dhaqmo ma aha ee asaga qof muslim uu ahaayo ehlu tawxiid aho laa ilaaha ila allahu dhihi jiray xanuunka ka tambadiyey baa laga soo jeedinoo la dhihi wixii muhimka ayaa xanuunkan uuna ku dhaafinin magtiisa marka lagu dhahaya laa ilaaha ila allah baa la dhahaya wuu xasuusanaya marka laa ilaaha ila allah buu dhahaya inta hadduu yidhaahdo ka daba dhaho oo xasuusto shib baa laga dhihi lagu ilxaaxin maayo haddana mar labaad laa ilaha ila allah laa lagu daba dhihi maayo hal mar baa loo kaadin dhehna la dhihi maayo oo culimmadu waxay leeyihin waxaa dhici karta qofkan xanuunka haya in ciriiri uu dareemo amarkaa la siinayo ee hebelow dhah la leeyahay inuu ciriiri dareemo oo xoogow uu cadhag gasho oo uu ka xumaado qofka asaga ay amraayo deena sidaa darteedba laa ilaha illa allahu idinku gafo waa dhici kartaa marka laa ilaha illa allahu dheh la dhihi maaye intiisaa lagu dhahaya waa qofka muslimka wax laga hadlayo amaa qofka gaalka ee dhibanaya haddii loo tago wal laa ilaha illa allahu dheh baa la leeyahay yaa cam qul laa ilaaha ila allah buu nabigu calayh salaatu wasalaam yii adeerkii abuu aalib oo dhibanaysa u tegey qul buu yidhi ku dheh war dheh maxaa yeelay marka horeba muslim laa ilaha illa allahu dheh muunan ahayn haddaa marka la amri oo lagu waanin oo lagu wacdinaya kii yaraa yahuudigaha ah ee nabiga u khidmayn jiray gurigiisa isagoona marka sakaraadka u qabtay ciddoodiiba ugu tegay markaasu wuxuu yidhi yaa qulaam qul laa ilaha ila allah isagiina sidaasuu deer ku islaamay abu aalib laakiin waa la gafiyey waa diiday inuu laa ilaha illa allahu dhaho wixii ugu dambeeyey wuxuu ahaa huwa calaa millati cabdilmualib aabbahay cabdimudalib diintiisii baa ku tagayo ku dhintay gaalnibu ku dhintay wey macnaha laqinuu mawtaakum waxaad u laqintaan laa ilaaha ila allah kelimada ayada ah waxadaanaahu qutayba bnu saciid qaala xadaanaa cabdulcasiiz yacni daarawardiy xaw xadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa khaalid bnu makhlad qaala xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal jamiican bihada اlisnaad sanadkaa hore mutaabaco weeyaanoo ayay wada mutaabacinayaan dhammaantood isku raaceen dhammaantood aggaas isku raaceen ayib qaala waxadaana abubakr bin abi shayba cumaan labadaba walaalo wey ibna abi shayba ibna abi shayba weeyaan waxadaanii camrun annaaqid ayuu leeyahay muslim camru bnu bukayr camru bin cabdillahi bnu bukayr annaaqid qaaluu waxay dhaheen jamiican dhammaanba xadaanaa abu khaalid alaxmar abu khaalid alaxmar sulaymaan ibnu xayaan can yaziid bnu kaysaan can abi xaazim salmaan alashjaci mowla cazah can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan bnu musakhar radia allaahu canhu qaala abu hurayre wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi laqinuu mowtaakum dadkiina dhimanaya u laqina oo xasuusiya laa ilaaha ila allah xasuusiya in kelimadaas dadku ay illoobaan ama ka tagaan ama ay fududaystaan ma dadka intooda badan waxaa dhici karta qofka xanuunkiisuun inay la murgaan oo sakaraadkiisuun ay ka hadlaan oo warfaadkiisii iyo xaalkiisuun ay la socdaane wixii ugu muhiimsanaa adduunka uu kaga bixi lahaa in la xasuusiyo ayaa u fiican dadka jiranoo idil waa sidaas hadduu jiran yahay salaadda ha la xasuusiyo cibaadada iyo istikfaarta iyo toobadkeenka ha la xasuusiyo haddii nafta haysana laa ilaha ila allahu ha la xasuusiyo taasaa waxgal u ah oo waxtar u ah oo wax u qabanayse baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yuqaalu waxaa la dhihi cinda almusiiba musiibada agteeda markii qofka ay musiibo ku dhacdo hadalka la rabo markaaba inuu la soo boodo ee ay tahay markaaba inuu ku adkeeyo qalbigiisa oo xanuunkii hayay uu iskaga adkeeyo waxaa weeyaan hadalkan soo socda weeyaan xadaanaa yaxya bnu ayuub qutayba wabnu xujr jamiican dhammaantood macan ismaaciil ibnu jacfar qaal ibnu ayuub wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciil qaal ahbaranii sacd ibnu saciidin can cumar ibnu kaiir ibnu aflax can ibnu safiina ibni safiina wasmahu cumar cumar ibnu safiina mawlaa umu salamata almakhzuumi radia allaahu canhu aabbihii saxaabi jaliil u ahaa safiinahaasi umu salama zawjada nebiga calayh salaam yuu mawlo u ahaayoo xoraysay marka wuxuu ahaa nin reerka iyo aalubeytka nabiga ka tirsan buu ahaa qiimo badan alaabadii uu qaaday isagoo safarrada qaar lagu jiro oo nabiga iyo khidmadii u qaaday iyo wuxuu qaadaybaa safiir loogu magacaabay saaxibulkaraamaat buu ahaa radi allahu canhu wa ardaa karaamaad baa ka daahiray xataa waxaa la sheegaa libaax dad cuna oo dadil ah inuu meel intuu ku qabsada iskugu imaadeen inuu la hadloo yidhi libaax yahow anigu safiira lay dhahaa saxaabiga nabigaan ahay haddii loo soo kaadiray inaad cuntana waa adiga haddii kale bannaanka iga bar intuu madaxa foorariyey oo seenta uu lalmiyey oo seenta garaacay inuu iska dhaqaaqay sida isagoo hadlo oo yidhi marxaba can ibni safiina cumar ibnu safiinata can ummu salama buu ka wariyey ummi salamata hinda binta abi umaya almakhzuumiya almadaniya radia allaahu canha zawjatu rasuuli illahi sala allah alay wasalam waa xaaskii nabiga sala allah aleh wasalam umu salama hinda binta abi umaya xudayfat almakhzuumi yaa dhalay annaha gabadhaa qaalad waxay tirti samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh maa min muslimin muslim ma jiro qof muslimahoo tusiibu ay ku dhiciyayso musiibatu musiibo qof muslima ay musiibatu musiibo ku dhacaysa ma jiro noocay ahaataa musiibadaasi lama kala qaadin ayi musiiba oo qofka muslimka ku dhici ama naftiisa ama maalkiisa ama ehelkiisa oo fa yaquulu dhihi maa amarahu allah wuxuu ilaahay amray inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun amarku ilaahay amray siiqatu lamr oo ifcal iyo litafcal kumayna imaanin amarkaasi hanaa iyo ammaan siyaaqeed bay ku timid wabashir الsaabiriin aladiina idaa asaabathu musiiba qaaluu ina lilahi wa ina ilayh raajicuun kuwa dhaha u bishaareen ammaan bay ahayd ugu ammaanayay laakiin ammaantaasi tatadaman biamrin amar bay xambaarsan tahay qofka wixii lagu ammaanay oo diintan ugu ammaantay ood qaadato ood la imaato amar alla qof qaatay baa tahay marka marka maa amarahu allahuna waa sidaaso inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun qofki yidhaahda oo macnaheedu ay tahay inaa annagu lilaahi ilaahay baana khalqan wa milka khalqan wa milka asagaa na abuuray oo na mulkiyo na leh wa innaa annagu ilaahi ilallaahi ilaahay xaggiisa yaan aakharana raajicuuna u noqonaynaa jazaa'an wa xukmaa xagga abaalmarinta iyo is-abaalmarinta iyo xukunka annagaba ilaahay xaggiisuu ahaadoo allan u laabanaynaa oonna abaalmarin oonna xukumi amarka ilahay markaas halkaas laiskugu tagayaa saas qofkii yidhaahda marka horeba allah na lahaa annaga asagoon baan haddana ku laabanaynaayo na xukumayo oo na jazayn kelimada cayadiinna oo qiimo badan wey kelimadu oo tawxiid ah oo caqiido wanaagsanah oo isislaam iyo isdhiibid ah oo qiritaan addoonku inuu yahay addoon rabbi xaggiisa u noqoni marka horena alla uu abuuray haddii aad kelimada sidaa u qaadato una aaminto waxaad xasuusanaysaa marka wax allaal wixii musiiba oo idinba agtaada way ku fududaanaysaa de marka horeba ilaahay baad ka soo jeeday oo ku abuuray oo ku lahaa haddana asagoo unbaa u laabatay oo addoon la leeyahay oo la mulkiyey waalmaaliku yatasarafu fii mulkihi kayfa shaa maaliggana mulkigiisa suu rabo ugu tasarufi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun asagaan u noqonaynaayo suu rabo ilaahay noo maamulaa allaahuma allow allaahuma ajurnii ducadaasna raaciya markuu innaa lilahi wa innaa raajicuun dhaho ducadana ku daraya allaahuma ajurnii ilaahayow iga ajirsi fii musiibatii musiibadayda musiibadan igu dhacday ilaah ajriga sii qofka muslimkaa wax allaalo wixii asiiba maa yusiibu lmuslimu min wasabin walaa nasabin walaa hamin walaa qamin xata shawka yushaaquha wax allaalo wixii qofka muslimka ku dhacda oo ama muruga ama xanuuna xataa qodax mudday ajir buu ka heli bui nabig sala alla alay slam dembiga lagu dhaafaa bale man yuriid ullah bihi khayran yuusab qofka ilaahay khayr la doona adduunkana ayaa dhibaatooyin iyo wax la marmariyaa si dembigiisa loogu dhaafo aakharo aan waxba loogu qabsanin allahuma ajurnii marka waa ajir baa laga helaa ilaah iga ajirsi fii musiibatii musiibadaydan waakhlif hamsat waakhlif ilaahayow badel yeel oo khaliif yeel khayra minha wax khayr badan oo haddii aad caruur iyo wax ka tagtana wahluf baadihi dhihi ilaahu adiga khaliif nooga noqo badel nooga noqo noo ilaali waa ka la dhahayo qofka musaafirka allahuma anta saaxibu fi safar waalkhaliifatu fi lahl ilahu adaa badel noogaa reerkii oo noo ilaalin oo tayiidkaada iyo gargaarkaada iyo nasrigaada ayaan oga soo tagnay laakiin hadday tahay ajir iyo hawaab aad raadinayso iyo musiibada ayad ayadaheed wax ka wanaagsan oo lagugu bedelo adduunyadaba waxaad leedahay wa akhlif lii ilaahayow igu badal khayra minha wax ka khayr badan qofkii sidaa yidhaahda yani qof laa ina lilah ina raajicuun intuu yidha ducada akhriya ma jirto ilaa akhlafa allah ilaahay wuxuu ugu badalalo asaga khayra minha wixii uu waayey wax ka khayr badan buu ilahi ugu baddelayaa oo ilaahay uu siini bal marka koobaad ajir buu ka helay musiibadii ku dhacday marka labaadna musiibada iyada ah beddelkeedii buu helayaa qaalad waxay tihi marka umu salama markuu nabigu hadalkaasay ka maqashay qaalad umu salama waxay tihi markuu nabigu saa leeyahayna ninkeedii abu salama ayaa dhintay maqsuullo ilma ilmadeer ay ahaayeenoo qabay markaase qaalad waxay tihi falammaa maata abu salama abuu salama markuu dhintay qultu waxaan idhi ayulmuslimiin xadiidkaasay maqashay nabiga ka maqashay ninkeeda hadduu dhintabay dabacda inay dabaqdo marka waxay isweydiistay wax ka khayr badan baa loogu bedeli buu yidhi xadiidku oo nabiga calayh salaam uu yidhi ninkeedii baa aad oola qiimo badnaa ooy maxabo badan iyo jeceyl badan u haysay wax ka fiicanba inuusan jirin baa yay maleynaysay falamaa maata abuu salama qaal qultu waxaan idhi ayulmuslimiin muslimiinta keebaa khayrun ka khayr badan min abi salama abuu salama qofka ka khayr badan oo ilaahu noogu igu bedel aan dhihi waayo wa walu beytin bay tiri waa guriga ugu horreeyey ee muslimiinta ka mid ahoo haajara hijroodo ilaa rasuulillah nabiga calayh salaam xaggiisa laba hijruu hijrooday ardulxabash buu hijrooday kadibna nabiga calayh salaam iyo madiina ayuu ugu soo hijrooday marka ninkaa ninka ka khayr badan waa kee oo annahii ilaahay ugu beddel haddana way isqabatay waxay tihi amar rasuul iyo dardaaran nabi inaad qaarato unbaa fiican uma innii qultuhaa waan idhi bay tihi allaahuma ajurnii fii musiibatii waalif lii khayra minha ayaan idhi bati waa iska ilah wax ka qalda igu bedel faakhlafa allaahu ilaahay wuxuu igu bedelay lii aniga rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allah aleh wasalam gabadheedu ninka ka dhintay ciddadii ka baxday rasuulkaaba soo doonay sala allahu aleyh waali wasalam meesha ay marka hore ahayd ummu salama maxay noqotay ummulmu'miniin bay noqotay mu'miniintoo dhanba ilaa qiyaamu saaca yay hooyo u tahay inta mu'miniinta ee muslimiinta ahee u oggol inay tahay saxaabiyad jaliilada muminiin oo zawjada nabiga calayh isalaatu wasalaam intaasay hooyo u tahay bikhilaafi shiica raafida shiicada iyo raafidada hooyo oo ma aha wayba lacanadaan haweenka nabiga calayh salaam iyo saxaabada nabiga marka kuwa ayagaa waxaa weeyaan way waayeen nasiibkaas haweenka nabiga inay hooyo unoqoto u noqdaan ayaga way waayeen leannahu hooye lama caayo qof hooyadii caayo macnaha marka waxaad garanaysaa inuu yahay inuuna hooyo aynu ahayn hooyo marka omaah ka baxeen qoladaas ayib nabiga ilaahay baa nabi muxamed iigu bedelay bay tiri sala allah alay wasalam marka barakada warka nabigoo la qaato iyo hadyiga iyo sunnada nabigoo la dabaqo barakada ay leedahay adduuniya aakhiraba fiiri nabiga hadalkiisiibay iska raacdeen yeeshay waxayna filayninba kollaba nabi maxamed ku guursan doona oo umulmuminiin baad noqon doontaa oo xaaskiisii adduun iyo jannad iyo adduun iyo aakharaba xaaskiisii baad noqon doontaa jannada kula saaxiibaayay ismayna lahayn qaalad waxay tidhi siduu nabiga ku guursaday bay ka sheekaysay arsala ilaya waxaa ii soo diray rasuulullah nabiga calayhi salaam xaatib bin abi baltaca buu ii soo diray saxaabigii jaliilka xaatib bin baltaca aha ee qur-aanka ku soo degay laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaami tulquuna ilay aayadda kusoo degtay markii xoogoogii farganax ahaaye birraxad ahaa ilduufkaa ku dhacay kufaaru quraysh uu xoog warqada u qoray u jaajuusay kadib markii inay saxaabadu dilaan ay damceenna nabiga uu yidhi ninkan inkastoo khalad weyn uu ku dhacay laakiin waxaa u shafeecaya dagaalkii beder buu ka qayb galay nimankii khaaska ahaa ee ehlu samahana laga jeclaa ehlu ardahana laga jeclaa ilaahayna uuintuu soo daalaxday uu yidhi ehlu bederoo waxaad rabtaan sameeya waa idin dambi dhaafaye ayuu ka mid yahay faraha ka qaada buu nabiga calayh isalaatu wasalaam nacam saxaabigaas jaliilka radia allaahu canhu ayuu nabigu ii soo diray bay leedahay umu salama yakhdubunii asagoo ii doonaaya lahu nabigu ii doonayaa nabiga afkiisa uu ku hadlayaayo nabi maxamed baa ku raba ku guursan raba gabadh yahay jawaab baa laga rabaa fa qultu waxaan idhi bay tiri ina lii bintan anigu gabar baan leeyahay gashaanti ah oo aanan haddaan guursado hadhow meel ogab tag iyo guri maxaana muxuu ahaa meel cidlaha hala saaxiye iyo waxaasoo dhan aan ka bixi karin oon inaan ilaashado aan rabo waana aniguna hayuur haweenay maseer badan baan ahay bay tiri nabiguna xaasas badan buu qabay anna waan maseer badnahay inaan nabi maxamed ku maseero arrintaa way ugu adag tahay bannaankaa laga maro faqaala nabiga calayi salaam markii loo soo gudbiyo lii gabadha labadaa shay bay sheegatay wax kale mayna sheeganine gabadh gashaantioo inaan korsado oon tarbiyaysto oo aan ku ogaado guur iyo meel ayaduna waan rabaa weli laga guursanin qayuurra waan ahay faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi amaa ibnatuha gabadheeda ay sheegtay fanadcu llaha ilaahay baan u baryeennaa an yugniiha inuu kaba deeqo canha xaggeeda inuu ayada ka deeqo oo ay zooj guursato oo reer intay yeeshato ay kaba maalantaba ilahoga baryaynaa wa adcu llaha xagga masayrkii soo maaha adcu llaha ilaahay baan u bari an yudhiba inuu tagsiiyo bilkiirati masayrka masayrka inu ilahay ka tagsiyaan oga baryaya ila masayrku waa shay dabiici ah oo raggana waa maseeraa haweenkuna way maseeraan aadamahao dhan baa maseera xataa carruurtan yaryarkaa isku maseera oo haddii mid wax la siiya kii kale waa ka maseeraya marka kiirada waa sidaasoo wax jira weeyaan ayaduse waxay sheegatay kiiro iyo maseer adag inay leedahay ilahay baana kaa baryay buu nabiga alayh salatu wasalaam waa kaa qaadi umu salama radia allahu canha walidaalika ayaa haweenka aad maseerka loogu sheegay kulkulul ka mid maynan ahayn caaisho iyo xabso iyo kala hogaamin jiray labadii kooxood ee haweenka nabiga calayh salaatu wasalaam ee tartanka uu ka dhaxeeyey dhinacna zaynab bintu jaxshi iyaduna waa la sheegaa almuhim waxaa weeyaan nabigaa guursaday gabadhaas nasiibkaa weyn bay yeelatay oo heshay khayru khalqi wa afdalu rusul ayaa guursaday oo zawj u noqotay oori u noqotay marwe u noqotay sala allahu calayh waaalih wasalam wa xaddaanaa abu bakr bin abi shayba qaala xaddaanaa abu usaama xamaad can sacad bni saciidin qaala ahbaranii cumar bnu kafiir bnu aflax qaala samictu ibnu safiinataan maqlay ina safiina cumar ibnu safiinata almaqzuumi mowlaahum yuxadidu asagoo warramaaya annahu samica inuu maqlay umma salamata zawja nabiyi sala allah calay wasalam ee ahayd hinda binta abi umaya taquulu ayadoo leh samictu rasuula allah nabigaa maqlay calayh salaam yaquulu asagoo leh maa min cabdin addoon ma jiro tusiibu ay ku dhacayso musiiba qof addoon ahoo ay musiibo ku dhici oo fa yaquulu dhihi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kelimadaasa raba waxa uga horraya inay noqoto intaadan wax kale ku hadlin oo calaacal iyo hoogayaysi iyo wax kale qofka uuna ku dhadhawaaqin tana wax u taraysa kollay musiibadii ku dhacday xag alla ooga timid wax ka difaaci kara ma jirin sina oogama badbaadeen marka ajir la'aan iyo addoonnimo la'aan yayna ku dhicine ajir iyo hawaabna ha addoonnimona ha muujiyo innaa annagu lilaahi ilaahay baa baana leh na abuurtay oo na mulkiyey wa innaa annagu ilayhi xaggiisaana raajicuuna u noqonaynaayo asagaana xukumi oo na abaal marini allaahuma ajurnii ilaahu iajirsii fii musiibatii musiibadayda waakhlif lii ilaahu ii bedel waakhlif lii khayra minha wax ka khayr badan ilaa aajarahu allah ilahay waa ka ajirsinaya fii musiibatii musiibadiisa qofkaas wa akhlafa lahu khayra minha wax ka khayr badan baa ugu bedelaya saddex shay buu sheegay ilaahay subxaanau wa tacaala qofka inaa lilah wa inaa raajicuun yiri nabigana ducadaasuu ku sii daray oo ku fasiray saddex shay buu leeyahay ulaa'ika calayhim salawaatun min rabbihim wa raxma wa ulaa'ika hum ulmuhtaduun saddex shay baa laiskugu daray markaasuu cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayuu tacliiqinayaa uu leeyahay nicma alcilaawa nicma alcidlaani wa nicma alcidlaan awrta iyo dameeraha iyo marka la raraayo oo dhinacana laga saaroaba dhoon horaad xaggana laga saaro eh, muxuu ahaan xaggana haan laga saaro ama xaggana xoogo gudub raashina xaggana gudub raashin lagaga saaro dhada dhaxdii baa soo bannaanaan halkaa dhaxda marka sonkorti iyo dacaskii iyo dharkii iyo waxbaa la saartaa marka taasaa waxaa la dhahaa cidlaan waa labada dhinac calaawana waa korsaarti weeye marka aayaddaasi waxay ku siisay labo dhoonhoraad iyo dulsaar bay ku siisay ulaa'ika calayhim salawaatun salawaat allah kugu sallin ku sheegi yadkuruka fi malai lacla malaaigta xadigaa kuu sheegaya malaa'igtana way kuu duceynaysaa salawaad waraxma iyo naxariis oo ilahay xaggiis kaaga timid oo lagu naxariisanayo wa ulaa'ika hum muhtaduuna kuwa hanuunay oo jidkii saxda ahaa waafaqay oo ilaahay uu hanuuniyey weeyaan dadka sidaa dhahaya markay dhib ku dhaco inna lilah wainna ilah raajicuun intaan wax kalaba la fiirin laga hadlin inna lilah wainna ilahi raajicuun kuwa dhahaya allahuma ajurnii fii musiibatii wakluf lii khayra minha ilaa aajarahu llahu fii musiibatii wa akhlafa lahu khayra minha wax ka khayr badan ilah waa ugu bedelaya qofka isaga qaalad waxay tihi falamaa tuwufiya abu salama xaaskii eh, ninkeedii weeyaan abu salama markii la oofsaday qultu waxaan idhi kayfa kamaa amaranii rasuulullah nabiga siduu amray calayhi salaam baan anna iska idhi iyadoo isleh yaa ka khayr badan fa akhlafa allahu lii ilaahay wuxuu igu bedelay khayra minhu wax ka khayr badan abu salama rasuul allahi buu ilahay igu bedelay sala allah aleh wasalam khayra minhu rasuul allahi buu igu bedelay sala allah aleh alih wasalam laa shaka inuu rasuulka ka khayr badan yahay oo ka fadli badan yahay abu salama saxaabi jaliil oo qiimo badan weeye laakiin iskuma dhow bayna hara wa huraya nabi maxamed sala allah aleh wasalam fadligiisa iyo saxaabadiisa wax isku dhow ma ah waxadaanaa moxamed bin cabdillaahi bnu numayr qaala xadaanaa abi cabdullaahi bnu numayr qaala xadaanaa sacad bnu saciid qaala ahbaranii cumar yacni ibnu kaiir can ibnu safiinata cumar mawlaa ummi salama can ummi salama zawji nabi sal slam qaalad waxay tidhi samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh bimili xadiidi abi usaamaan soo marray wazaada qaalad waxay tihi falammaa tuwufiya abu salama markii la oofsaday qultu waxaan idhi man khayru min abi salama abuu salama yaa ka khayr badan talow saaxibi rasuuliillaah saxaabigii nabiga calayhi salaam ee saabiqiinta ku jiray saaxib alhijrataynka ahaa uma cazama allah ilaahay baa wuxuu ii adkeeyey lii aniga qalbigayga oo faqultuha waan idhi cazama allah ee qawa allaahu lii qalbii qalbigu ilaahay intuu ii xoojiyey yaan faqultuhaa eraygii nabigu uu yidhi dheh ayaan idhi casiimaan helay iyo go'aan uma cazama allaahu lii ay qadara lii wa qawaa lii oo kale wey wuxuu ii qadaray oo ii xoojiyey casiimadayda iyo xoogga iyo niyadaydii faqultuhaa kelimadii baan ku hadlay qaalad waxay tidhi fatasawajtu rasuula allahi sala allah alay wasalam baan guursaday caruurtii ay ka calacalaysayna caruurtii nabiga calayhi salaam baa tunka saartay sala allah aleh waali wasalam oo rabaa'ib bay noqdeen guriga nabiga ku nool calayhi salaatu wasalaam durra iyo zaynaba iyo cumar ilmaha abuu salama xataa cumarkii isagoo yaroo carruura ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam cuntada la cuni jiray oo islaantu uu guursaday rasuulka carruurtay wadatay wey in qalbiga loo furo oo niyadda loo fo asixiyo oo waxba waswaas iyo shaki iyo niyad xumi aadan u muujinin baa la rabaa ikhyaarnimadu waa sidaas ikhyaarnimada sidaa wey rag baa waxay leeyihin khalaas abaanku guursada carruurta ma arki karo ya man faraqa bayna almutaxaabayn buu soo gelaya laba qof oo isjecel buu kala geynaya marka isagana dhibaata ku dhacaysa ilmahan ma arki kara adaan ku arki karo waa tale waa naag talehoo kale ama islaam talehoo kale adaan ku arkiya hooyadaa ma arki karo dhibaataa jirta labada dhinacba labada dhinacba dhibaataa jirta marka waxaa weeyaan sax maaha arrinta iyada islaanta haddii aad guursata ayada iyo waxeedaba ku jeclow ku raalli noqo u farax nabiga calayhi salaam ilmihii oo yar ayuu cuntada la cunayaa markaasuu nabiga weliba edbinaya oo tarbiyeenaya oo u leeya yaa ghulaam sami illaah wakul biyamiinika wakul mimaa yaliik sami illaah wakul biyamiinika wakul mimaa yaliik ajir iyo hawaab buu ka helaya tarbiyadaas uu tarbiyeynayo iyo sadaqadaa iyo korintaa uu korinayo bale waxaa laga yaabaaba caruurtiisa qof waxaa la arkay in carruurtaadaba kaaga ficnaadaan ixtamil suuragal wey leannau ixsaanka iyo abaalkaas in unbaa ixsaanka iyo abaalka garata oo laga yaaba inay hadhow wanaag iyo wax fiican ba ay ku helaan ajirka aakharana wax walba ka sii weyn walalaakhiratu khayru laka min aluula aakhara wax walba ka khayr badan qaala baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yuqaal waxaa la dhihi cinda almariidi qofka jira markii loo yimaado iyo walmayiti qofka dhintay hadallada iyo erayada fiican in lagu hadlaa la rabaa oo hadal wanaagsan iyo duca un afkaada ka soo baxdo oodan hoog iyo halaag iyo qofka asagood ammaantay iyo asagoo tirada la'aantii noolaan mayna iyo waxaa inaadan ku hadlin duca aad u ducayso un ilaahay subxana wa taala u barido xaddaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala waxaydan xadaana abu mucaawiyata can nacma sulaymaan can shaqiiq bni salma can ummi salma qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa xadartum lmariida qof jiran haddaad soo xaadirtaan oo u timaadaan awilmayiti ama dhintayba faquluu khayra khayr ku hadla khayr ku hadla oo duco iyo wanaag fiicanood ku sheegtaanun fa ina almalaa'ikata malaa'igtu yu'amminuuna aamiin bay dhahayaan calaa maa taquuluuna waxaad leedihiin waxaad dhahaysaan aamiin bay dhahayaan hadduu waxay dhihi jireen yaa hubuuraah yaa hubuuraah wa yaa weylaah hubuur waa halaag halaag iyo hoog bay sheegan jireen aamiin bay malaa'igtu ku dhihi marka inaad tidhahda ma ahee u ducee ilaahu baddel khayr qabanna nasiina in la yidhahdaa fiican qaalad waxay tihi umu salma falamaa maata abu salma markuu dhintay waa ninkeen ataytu nabiya nabiga calayh salaam waan u imaan faqultu waxaan yaa rasuul allah ina abaa salamata qad maata dhimay waa geeriyooday qaala nabigu wuxuu yidhi quulii waxaad tidhaahdaa inaa lilahi wa inaa raajicuun kadib waxaad tidhahdaa allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf walahu abu salamana u dambaydhaaf wa acqibnii igu bedel minhu ay canhu xaggiisa cuqbaa xasana badel wanaagsan badel wanaagsanna ilaahu igu bedel saa iska dheh lifnii khayra min hadi weyaan akhlifnii khayra min qaalad waxay tihi faqultu waan idhi faacqabani allaahu ilaahay wuxuu igu cirbiyey igu xijisiiyey ama igu bedelay man huwa khayrun ka khayr badan lii aniga minhu abu salama iga khayr badan muxamadan sala allahu calayh waali wasalam nabi moxamed buu ilahay u bedelay marka waa barakada tadbiiqa iyo ku camalfalka shareecada iyo raacidda sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam ha weliga gelinin ha ka labalabaynin shay khayrah oo tilmaan nabi ah tilmaan nabi hadday kuu timaaddo iyo wasiyo iyo dardaaran nabi iyo naseexa nabi barakada halkaasi ku jirtaa in la qaato barakaad ka helaysaa iyo wanaag baad ka helaysaa baabu wuxuu ku saabsan yahay fii ikmaadi ilmayiti qofka dhintay in indhaha loo laabo waducaa'i lahu loo duceeyo idaa xudira markii lagu soo xaadiro qofka markuu sakaraadka maraayo ee naftu ay qaadqaadayso oo xiskiisao dhanba uu tago indhaha uu saa u taagayo markaa iyada ah indhihiisu aynu soo libiqsanaynin aynu libiqsanaynin indhaha uu fiirinayo waxbuu fiirinaya waxbaa u muuqda sakaraadkii u muuqda mawdkii baa u muuqda waxaa u muuqda malaa'igtii nafta qaadaysay hadduu malaa'ikaturaxma ehluraxma hadduu ahaa iyo malaa'igtii cadaabka hadduu ehlu naariya walciyaadu billaah intaba waa u jeedaa waa arkaya xilliga xaaladda uu ku sugan yahay marka markay nafta ka sii dhacaysaba in waxaa fiican indhaha loo sii laabo waa markii de xiskiisi iyo dareenkiisa u tagay markaa qof xanuunsanaya oo laakiin weli uunan sakaraadkii dhuunta imaanin hadduu yahay indhahba qabanaysid indhahba qabanaysid wuxuu dareemayaa jujuub iyo cariiri iyo bo culays in la saaray buu dareemayaa laakiin markii qofka xiskiisa uu tagay oo nafti una qirirac ku haysa halka ku wareegayso marka ayadaa intayna nafta ka bixin ayaa indhaha loo saaraya loo qabanaya ayib xikmadana nabigaa sheegay sala allah aleh wasalam xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa mucaawiya bnu camr qaala xadaanaa isxaaq alfazaari can khaalid alxadaa ibni mehraan can abi qilaabata aljarmi cabdullahi bnu zayd can qabiisata bni du'ayd can ummi salamata radia allahu canha qaalat dakhala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigaa soo galay calaa abi salamata buu u soo galay oo sakaraad ah waqad shaqa basaruhu asagoo araggiisiiyo indhihiisii taagay ay jeexmeen indhihiisiiyo saa u taagayaan cirkibuu saa u fiirinaya u jeexaya fa aqmadah markaasuu nabiga indhaha u laabay uma qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh waaalih wasalam ina aruuxa nafta iyo ruuxdu idaa qubida markii la oofsanayo ay dhimanayso tabicahu lbasaru araggii baa raaci araggii baa raacayaayo naftii oo baxday buu sii fiirin oo araggaa iyo muxuu ahaa araggaa ka dambeeya ruuxda ruuxdii oo baxday yay ishu waxay leedahay arag bay leedahay oo xubnuhu markay nafta baxdaba isla markaaba ma noqonayaan caatil ma noqonayaan waxbaa ku yar dambayni waxbaa ku yar dambaynaya oo qaar xubnaha ka mid a ah. taasay culimmada qaar ay iqraariyeen oo adibada ay ka soo xigteen in indhaha aragooda ay weli baaqi noqon naftioo baxday yani ay sii raaci karto ina ruuxa naftioo marka baxaysa arkaysaa ina aruuxa idaa qubid tabicahu lbasaru araggii baa raacaya marka in indhaha loo laabo si ishii ayna saa ugu tegin ishii saasa ku tegaysaa haddii la qaban waayo hadhow marka foolxumana waa imaanaysaa qubxu lbasar foolxumana waa imaani ishina il iska qayaxan oo saxarka iyo qashinka uu ku dhacay noqonaysaa marka indhaha loo laabi hadhow markii la dhaqaayana biyihii baa ku shumaaya marka foolxumadeedana ilsaa u taagan oo bannaanka taallay noqon marka waa la laabi fadaj markuu nabigu sidaa yidhi ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar indhihii u laabay oo hadalkaana uu ku hadlay dadkii waxay ogaadeen abuu salama inuu dhintay fadaja waxaa dhawaaqay naasun dad min ahlihi abuu salama ehelkiisii ka mid ahaa qaylyada ooyey faqaala nabigu wuxuu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum naftiinna ha habaarina ilaa bikhayrin waxaan khayr ahayn hau yeelina waxaan khayr ahayn haugu ducaynina oo ha ku dhawaaqina ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam yihi halaag iyo waxaad dad ku hadashaan malaigta aamin mayna dhihi hadda hadal wanaagsanaad talaadaalo alxamdu lilah inaa lilah inaa raajicuun ilah u naxariiso annagana bedel khayr qaba nasii malaigtu aamiin may dhihi faina almalaa'ikata yu'aminuun way aaminsanayaan calaa maa taquuluuna waxaad dhahaysaan bay aamiinan dhihi malaa'igta inala joogtay ee katabadii iyo kiraamkaatimiintii inala socotay eena macayna ahayd iyo xafaradii uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam allaahuma akfir abi salama ilaah abu salama u dambi dhaaf warfac darajatahu darajadiisa kor u qaad filmahdiyiina maca almahdiyiin kuwii la hanuuniyey macooda ee jidka mustaqiimka iyo hidaayada ilaahay uu siiyey kuwaa macooda ilaahu gee oo ka dhig waakhlufhu ilaahayow khaliifa oga noqo fii caaqibihi cunubtiisa iyo owlaadiisa filqaabiriina wixii hadha oo baaqi ah ilaahu khaliif oga noqoo u ilaali oo u gargaar waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf annaga iyo walahu asaga yaa rabba alcaalamiin inta caalamiinta wix ilahay ka soo dhamma caalam lahaye rabbigii iska laha maamulo ay abuurtayow wafsax ilaaha u waasici lahu asaga fii qabrihi qabrigiisa wanawir lahu u nuuri fiihi qabriga shan duco oo haddii adduunka oo dhanba miisaan la saaro ka cuslaan lahayd oo ka fadli badan oo ka xoog badan ayuu nabiga ugu duceeyey sala allahu aleyh waali wasalam allahuma akfir liabi salama warfac darajatahu fi lmahdiyiin waklufhu fii caqibihi fi lghaabiriin waqfir lana walahu ya rab alcaalamiin wafsix lahu fii qabri wanawir lahum fiih ugu duceey duca aad iyo aad u qiimo badan weeyaan dambidhaaf ilaah u dambidhaaf buu yidhi qofkii dembigiisa la dhaafo januu galay darajadiisana kor ugu qaadoo kuwa mahdiyiinta ee hanuunay ee qiimaha badan ma oda yeel ehelkiisa iyo carruurtiisa inuu ilaahu khaliif ooga noqo u ilaali annagiiyo isagana noo dambidhaaf mar labaad qufraankii buu soo celiyey nabiga calayi salaam wafsax lahu u waasicii fii qabrihi qabrigiisan qabrig waa laakiin dadka ehlukhayrka iyo muminiinta ilaah u waasixi wanawir lahu unuuri fiihi waa mugdi qabrigee iftiin iyo nuur ilah u geli ugu duceeye sala allahu aleh waalih wasalam waa nin nasiib badan haddee ninka asaga ah ninka asaga ah ee nebi maxamed intaasoo ducaa u ducaynaayo ninka asaga ahaa waa ka qabaa adduun maaragtay u walbahaari maayo aakharo ayuu wax alla wixii wanaagaha o dhanba ka helay sagootin fiicanna waa helay iyo ducadii nabiga sala allah aleh wasalam وxadثna mحamed بن muسى الطاn الwاsdي qال xadثna مثنى بن mعاad بن mعاad qال xadثna أbي mعاad بن mعاad العنbري xadثna cbaydاللahi بن xaسن qال xadثna khالد الxذاn بhda الإسناad naxوhu غayra أنhu qaala wuxuu yidhi hayra أنhu qaala isxaaq الفaزariga wey wax la mutaabacinayo isxaaq الفaزari la mutaabacinaya waxa mutaabacinaya cubaydالlahi بن xaسن wey marka hayra أنhu ninka cubaydالlahi بن xasنa ee mutaabacinaya الفaزari qaala isagu wuxuu yidhi oo uu ku daray wakhluفuu fii tarakatihi tarikada iyo wuxuu ka tagay ilaahu bedel khaliif oga noqo oo u ilaali waxay la mid tahay waa aaqibhudii bay lamid tahay wa qaala wuxuu yidhi allahuma awsic lahu fii qabrii uwaasixi walam yaqul ifsax lahu waa isku macno wazaada qaala khaalid alxadaa wuxuu yidhi wadacwatun ukhraa duco kale saabica toddobaad yaa nasiituhaa halmaamay tu toddobaad baa jirta oon halmaamay ayuu leehay ila waaklu fii tarikatii iyo haddii la yidhaahdo ama waafsix lahu fii qabrihi iyo wanawir lahu haddii la kala qaado lix bay noqotay tanna haddana waa ku daray midda toddobaadna waa halmaamay buu leehay qaala raximah اllahu tacaala baabun fii shukuusi bashari اlmayiti meydka araggiisa inuu taagmaayo fii shukuusi basari اlmayiti meydka araggiisa iyo indhihiisa taagan yatbacu wuxuu raacayaa araggaasi nafsahu naftiisa iyo ruuxdiisii buu raacayaaye u laaba indhaha waxadaana maxamed bnu raafici qala xadaana cabdالrazaaq qaala akhbarana ibnu jurayjin cala alcalaa bn yacquub qaala akhbaranii abii annahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata yaquul qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi alam tarow miyaynan arkin alinsaana qofka idaa maata markuu dhimanayo shakhasa basarah oo shakhasa basaruhu basarkiisi iyo araggiisi inuu taagi ma aragteen dad ka dhimanaya u fiirsada indhihiisii taagaya markuu nafta ka sii baxayso somaarka xeyrka tukan rogo ayuu saa u caddaynayaa ma aragtaan qaaluu balaa waan aragnaa rasuul allow qaala wuxuu yidhi fadalika xiina waa goorta yatbacu basaruhu araggiisa uu raacaya nafsahu naftiisa baxaysa marka indhaha u laaba waxadaanaahu qutayba bnu saciid xadaana cabdilcaziiz can daarawardi can alcalaa bihada isnaad baabu lbukaa'i cala almayiti albukaa oohin cala almayiti meydka korkiisa lagu ooyo oohinta meydka la ooyayo hadday ilmo tahay qofka uu ilmeeyey oo ilin ka timid ama xoogo oohinoo sawdaho laakiin aan dhawaaqlan ahayn nudbo iyo ammaan iyo hoogayeesi iyo halaab isku yeeridiyo waxaana aan la soconin oo awna qofka uuna ku luuqaynaynin qaylan iyo oohinta oo oohin illina ay tahay hihimsigiisa iyo soodsoodka ya raacin waxba dhibaataa ma laha illintuna dhibaato ma laha bale waa naxariis qofkaa tusaysa inuu yahay qof qof jidhkiisa uu xanuunsanaayo oo naxariis ku jirta inuu yahay bay tusaysaa ilahayna inta naxariisata wuu u naxariistaa waxaanse la ogoleen in la dhawaaqo oo la qaylyo ama ficil loo bedelo oo jaabka iyo jidhka iyo la jeexjeexo maryaha ama dhulka laisku dhufto waxyaalahaasaan la ogoleen xadaana abu bakr bin abi shayba waibnu numayr waisxaaq bin ibraahim kulluhum can ibni cuyaynata sufyaan qaala ibnu numayr xadaana sufyaan can ibni abi najiixin can abiihi can cubayd bni cumayr qaala wuxuu yidhi qaalad umu salama umu salama waxay tidhi axaadiistan intooda badan oo iyada warinaysan caawa lamaa maata abu salama markuu dhintay qultu waxaan idhi hariibun huwa ariibun waa nin ariib ah wa fii ardi gurba dhul qariiba ayuu ku dhintay dhul aan dhulku ku dhashay ahayn ila reer maku ahaa madiinuu u soo hijrooday marka waa nin qariib oo dalkiisi iyo dadkiisi aan jooginoo wadan qariibahna qurbaana ku dhintay wadan qurbaha buu ku dhintay markaase waxay tihi laabkiyannahu dadkiisii iyo dhulkiisii maanta ma joogo meel wuxuu ku dhintay qurbeehe laabkiyannahu waan u ooyi bukaan oohin yutaxadau canhu laga sheekeeyo oohin laga sheekeeyaan ooyi bay tihi oo laga sheekeeyo la yidhahdo umumu sulaym cafwan ummu salama ah, siday ugu oyday abu salama ma garanaysaan taarikh baan reebi bay tiri ah, xaaladii horaa lagu sugan yahay ku sugan tahay oo intaynan waxbana talaynin waxay goysa mooyeene in la sabro oo nalahaysto oo illinta keliya la ogan yahay intayna maqal bay aheed fa kuntu waxaan ahaabay tiri qad tahaya'tu mid isku diyaarisay lilbukaa'i oo oohin calayh korkiisa aan u ooyo erayadii aan soo qaadan lahaa iyo oohintii ayaan isku diyaariyey bay tidhi id aqbalat imra'atun waxaa y soo qaabishay haweenay min asaciidi ka timid asaciid alcawaali waxay ka timid dulayska kore ee madiine iyo xaafadaha korkore iyo buulooyinka madiinada magaalada madiine raacsan yay gabar ka timid maqashay geeridaanadii ayadana way ii timid turiiddu waxay doonaysaa an tuscidanii inay ii kaalmayso oo oohinta igu kaalmayso ayay rabtaa ila oydo way iskugu kaalmayn jireen waa iskala ooyi jireen laakiin qofka xanuunka dhabtaa uu taabtay ee dadkiisii uu ka dhintay iyo qofkan asaga ahee qofkan uu saaciidayni isku oohid ma aha walidaalika maalka mashhuurka muxuu ahaa laysat inaa'ixatu huklaa ka naa'ixati almusta'jara midda hooyada gablantay ee ilmaheedii beerkeedii ahaa uu ka dhintay oohinta u ooyeyso iyo ta la soo ijaartay ama mahe shalanku ooyay i ooy la yidhi isku oohin maaha isku illinna maaha xanuunka marka gabar baa timid inay ii oydo oo iila oydo fastaqbalahaa waxaa nabiga qaabilay oo ka hor yimid rasuululahi sal la alay sl istaqbalahaa islaanta iyadaheed rasuululahi nabiga alayh salaam baa qaabilay waa kii soo booqday oo sakaraadkii la socday indhaha u laabay xaalkiiba ogaa islaantana socoto oo usoo soo diyaargarooday inay oohin ku garab istaagto umu salama iyuu nabiga calayh salaam arkay oo ka hortegey istaqbalahaa waxaa ka hortegay rasuululah calayh salaam wa qaala wuxuu yidhi aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tudkhilii inaad soo geliso ashaydaana shaydaan baytan guri akhrajahu allahu minhu ilahay uu ka saaray guri ilaahay shaydaan uu ka saaray miyaad soo gelin rabtaa guri qof mu'mina oo saxaabiya ah oo jaliila ah oo shaydaan uu u soo dhowaan waayey miyaad rabtaa hadda geeridiisa u dhintay gadaasheed inaad shaydaan soo geliso mar ratayn laba jeer buu ku celceliya nabiga calayh isalaatu wasalaam mar ratayna ee qaala daalika mar ratayn nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi hadalkaasi laba jeer buu hadlay fakafaftu cani ilbukaa bay tidhi way maqlaysaa canaanta uu nabiga naagta canaananayo waxay tihi fakafaftu can ilbukaa oohintii waama ka joogay aniguna falam abki ma ooyin amarkii nabiga calayh salaam ayay maqashay saxaabaduna sidaasay ay ahaayeenoo diinta wixii loo sheego markaaba way qaadan jireen wayna ku dhaqmi jireen xaalad kasta iyo xanuun kastaba hahaayeen xadaana abu kaamil jaxdari fudayl ibni xusayn qaala xadaana xamaad yacni ibnu zaydin can caasim alaxwal ibnu sulaymaan can abi cuhmaan nahdi cabdiraxmaan bnu mil can usaama bnu zaydin ibnu saraxbiil alkelbi radi allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi xibu rasuuli illahi wabnu xibih qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaanan cinda anabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa fa ilayhi nabiga calayhi salaam ayaa xaggiisa waxay u soo dirtay ixdaa banaatii haweenkiisa mid ka mida rasuulan bay usoo dirtay arsalat waxay dirtay ixdaa banaatu nabiy sal slam ilayhi ila arasuul xagga rasuulka yay rasuulan qof usoo dirtay usaamaha laftirkiisa weeyaan usaamay tiri orod nabiga igu yeer tadcuuhu way u yeeraysaa nabiga calayh salaam wa tukhbiruhu waxay u sheegaysaa anna sabiyan lahaa wiil yaroy dhashay oo ibnan lahaa wiilay dhashay inuu filmowti geeri ku sugan yahay yacni fii sakaraati almowt waxay tihi aabbahay oo nabiga ilaahay oo rasuulka ilaahay ha ii imaado wiil baa iga sakaraadayee faqaala nabiga calayh salaam oo mashquul ah oo howlihii dacwada iyo diinta iyo maarayntii ummadda masaalixdoodii howlahoodii ku mashquulsan yaa warkii u yimid oo la yidhi gabadhii ayaa sidaale zaynaba ayaa wiilka sakaraadayaoo isoo gaar bay ku tiri nabi allow faqaala lirasuuli ninkii la soo diray buu nabigu wuxuu ku yidhi irjic ilayha gabadhayda ku noqo fa aqbirhaa waxaad u sheegtaa waxaan waxba laga qaadi karin wey naf baxaysa nabi maxamed calayh salaam ma reebi karo mana soo celin karo naftana kuma reebi karo meeshan qofkii dhahaa marka naf baxaysaan soo celin ama tu baxdaybaan sibu soo reebaya oo malaga ka soo ridi waxaas waa kusacbalaad iyo khuraafaad iyo turahaad iyo been iyo waxaan caqliga xataa qaadan karin caqli sakiifa oo dhintay oo baaba'ay oo maskaxdaba gadoontay unbaa warka asagaa daba socon oo wax moodi wa ilaa markaasba waxay ahayd in lay ogaado kadibu lkadaabiin wadajlu dajaajila dadka ayaga beentooda markaasa intaasaa kugu filan marka fa ahbirha irjic ku noqo ilayha gabadha oo fa waxaad u sheegtaa buu yidhi tacsida iga gaadhsiiye ku tacsida taida maa xoolala siisiiya keliya ereygan fiican ee nabiga uu jideeyey waata taidi siiqada taciyada waxaad u sheegtaa ina lilaahi maa ahad walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajalin musama saasuu nabig ala slam yii ina lilaah ilaahay baa iska leh maa ahada wuxuu qaatay marka horeba asagaa lahaa walahu asagaa iska leh maa acطaa wuxuu bixiyana asagaa iska leh hadduu cadiyada iyo siismada uu lahaa wuxuu bixiyey inuu ceshadoo qaato awood buu leeyahay asagoon leh wakullu shayin wax walba cindahu ilaahay agtiisa biajalin mudday leeyihiin iyo madal musaman la magacaabay wixii muddaysnaa ee muddadiisa la gaadhayna inaad daba oydo sax ma aha muddadaasi laa yastaakhiru walaa yastaqdim weeyaanoo kana hormari mahayo kana debimari mahayo xilligiisii unbu ku yimid taana ogow waa kelimo samiirsiina wey oo qofka maaragtay indhaha u furaysa wax walbaba ilaahay baa ku siiyey isagaana qaatay wax walbana muddow lahaa ilmahan hadduu asagoo yar dhintay wuu weynaan lahaa iyo ma jirto weligii intaa ma dhaafeen halkaasuu ku dhiman lahaa muddadiisiibaa sidaa ah sidaa ku qanaco ku sabar famurha waxaad amartaa gabadhayda nabiga calai slam baa fariin diraya faltasbir ha sabirto oo waltaxtasib ajir ha xisaabato sabirkaas iyo inaa lilaahidaas iyo ducadaasi ajir bay ka heli iyo baraka iyo khayre ajirka yuun dhaafin tacziye wey axsana allahu cazaakum waqafara dama mawtaakum ayadana waa la dhahaa qofka loo tacsiyeynayo musiibo ku dhacday waase goorma markii musiibada cusub tahay wey markay ku dhacaan oo maalin iyo laba iyo saddex la joogo intaa wey wixii ka dambeeya ha xasuusinin war waxaasaa maqlay iyo waxaasaa kaa dhintay iyo waxaasaa ku helay oo ku haleelay amin dambe haddaad soo orodo tidhahdo waxaasaa kugu dhacay xasuusin iyo guhaad bay ku noqonaysa qofkii oo waxaa weeyaan aad wax uu ka bogsaday boo uu ka bogsaday yaad kusii taataabanaysaa shib ka dheh marka ayada waa dambe haddaa shib ka dheh laakiin marka ay xanuunka uu taagan yahay markaasuu qofku u baahan yahay in la qaboojiyo oo la damiyo oo la xasuusiyo wixii ilaahay uu yaboohay iyo waxa sabirka iyo ajir laga helo oo inaa lilahi arrimahaas markaasuu u baahan yahay markaasuu u baahan yahay asagoo safrayn laakiin in lagu soo celiyo lasoo xasuusiyo ma aha facaada arasuulu ninkii asaga marka waa tegey gabadhii buu u tegay fariintii iyo tacsiyadii buu gudbiyey markaasay deena gabadhii oo dhaarinaysa oo hadalkii hadal ka culus ku hadlaysa yaa soo celisay ninkii facaada rasuulu waa soo noqday ninkii la diray faqaala wuxuu yidhi intuu nabigu u yimid innahaa gabadhii qad aqsamad way ku dhaaraysay lataatiyanaha lawallaahi bay tihi laamulqasam taatiyanaha waa noo imaanoo noo imaan nuunu tawkiid bay kusii adkaysay noo iman weytay wallaahi hadduu qofka muslimka kuu dhaarto oo yidhaa wallahi waxaasad qaadan ama waad iga yeeli ama waad iga imaani inaad ixraajiso ood maya tidhaahdo deena kafaara ay dusha ka fuusho kafaaratulyamiin hadhow lagu yeesho sax ma aha wa ibraaru baa la rabaa in qofka dhaartay loo baarifalo qaala nabiga alayh salaam qaala wuxuu yidhi saxaabigu zayd ibnu usaama ee usaama binu zayd weeyaane faqaama isla markaaba gabadhii way dhaaratay markuu yidhi inaad noo imaani qaama nabiyu nabiga alayh salaam baa istaagay markiiba wa qaama macahu waxaa maciisa la istaagoo raacay sacad binu cubaada sayidulkhasraj wa mucaadi binu jabal koox ay ku jiraan saxaabaa baan raacay wandalaqtu macahum buu leey zayd usaama anna waan raacay usaama binu zayd fa rufica ilayhi guriga hadduu tegay ilmihii oo sakanaadaaya oo qararacda ku haya sakaraatulmowdkii yaa nabiga loo dhiibay fa rufica ilayhi sabiyu ilmihii yaraabaa nabiga loo kor yeelay calayh salaam wanafsuhu naftiisuna taqacqacu ay shanqarayso qarracay leedahay kaannaha iyadood moodo fii shannatin sibraar sibraar maqaarka maqaar baaliyoobay oo duqoobay oo markii saa la dhaho xamush dhahayo qababac dhahayo oo kalaad mooddaa yacni qofka asaga ilmaha yarkaa xabadkiisa waxa ka yeeli ee shanqar iyo qarraca waxaad mooddaa maqaar angegay oo saa loo taabtay baad mooddaa kaanahaa fii shannatin sibraar duqoobay oo qallafay oo muxuu ahaa baali noqday sakaraadkii fafaadat caynaahu nabiga labadiisa indhood baa shumay illin baa ka timid rasuulka sala allah caleyh wasalam waa xanuunsaday naxariistiisii lagu yaqaanay rasuulka calayh salaam waa isxajin waayey illin baa ka timid faqaala lahu sacdun sacd bnu cubaada radia allahu canhu oo oohintaa iyo dhawaaqa iyo oo yaan la ooyin maqli jir yaa oohintoo dhan buu isku qabtay oo u maleeyey inay isku mid tahay buu u maleeyey wuxuu yidhi maa haada yaa rasuul allah waa maxay inlintan iyo oohintan rasuul allow qaala nabigu wuxuu yidhi haadihi raxma tan waa naxariis jacalaha allahu ilaahay uu geliyey fii quluubi cibaadii addoommihiisa qalbigooda oo qofka inuu danqado xanuunsado murgo qofkaasa ehelkiisa ee xanuunsanaya ama saaxiibkii ama uu jeclaa uu la xanuunsado naxariista qalbigiisa ku jirta ayay ka tarjumaysaa wainamaa yarxamu allah ilaahayna wuxuu u naxariistaa min cibaadii addoommihiisa tabaruxama u inta naxariisata keliya soo maartid xasri baa la sameeyey inamaa yarxamullah ilaahay wuxuu u naxariistaa min cibaadihi ruxamaa inta naxariisato uun man laa yarxam laa yurxam qofkaan naxariisanin oo xaaladaasoo kale ama ilmo iyo oohin iyo umrig iyo ayna xanuunka u naxariisan qofkaasi waa qof naxariis laawo ah ilahayna uma naxariisanayo marka ilinta iyo oohinta noocaasa waxba dhibaataa malaha bale waa naxariis ajriyo wanaag ka heli inaad qofka u waatuu nabiga calayh salaam lahaa markuu dhintay wiilkiisa ibraahim waa ilmeeyo ooyey markaasuu wuxuu tadbacu alcayn wayaxzanu alqalb walaa naquulu ilaa maa yardaa rabbuna rabbigaana wuxuu ku raadi yahay waxaanayn ku hadlimayno ishu way ilmaynaysaa qalbigana waa walbahaari laakiin carabka annaga wuxuu rabbi ka raadi yahay waxaanahayn ku hadli maynay sala allah alay wasalam inna lilahi wainna raajicuun ilahay waa raallibu ka yahay ducadii iyo hadal wanaagsanoo ku hadallo waxaanan afkaana ka soo dhix maayo saasuu nabiga sala allah alay wasalam وxadana mxamed bn cabdلlahi bn numayr qaal xadana ibn fubayl mxamed xaw xadana abu bakr bn abi shayba qaal xadana abu mucaawiya jamiica can caasim naxw bhada اlisnaad غayra ana xadiia xamaad xamaad xadiidkiisa atamo ka dhammaystiran waa adwal kana dheer waa mutaabaco weeyaan mutaabaco weeyaan oo ninka la yidhahdo caasimulaxwal caasimulaxwal riwaayadiisaas ninka la yidhaahdo xamaad ibnu zayd waa soo marraye xamaad ibnu zayd shaykhu shaykhu sheekhi muslim buu ahaaye abuu kaamil aljaxdari sheekhiisa xamaadka kaa weeyaan kaasaa ka taamsan xadiidkiisa wuxuu ka taamsan yahay min xadiii min xadiii man eh, min xadiii abu mucaawiya min xadiii abu mucaawiya wa min xadiii ibnu fudayl wa min xadiii abu bakar raggaasu ka fadli badan yah yuu ka taabsan yahay ka taabsan yahay ee uu xadiidka midaarka uu ku wareegi caasim wey waa ka markaa abumaaiibn fudayl iyo abu mucaawiya waxaan ujeeda abubakr bin abishayb kuma jira waa sheekhu muslime abu mucaawiya maxamed binu khaasim iyo maxamed binu fudayl oo jamiican can caasim la yidhi yaa waxay ka warinayaan caasim caasimna xadiidkan soo marray waxaa ka warinaya xamaad ibnu zayd laakiin riwaayada xamaad binu zayd baa ka taamsan waa adwal waxay ka dheer tahay min riwaayati ibnu fudayl wa abu mucaawiya saa wey marka ibnu fudayl maxamed bnu fudayl ibnu khazawaan riwaayadiisi iyo abu mucaawiya maxamed binu khaasim adariir riwaayadooda waxaa ka taamsan riwaayata xamaad binu zayd intaa weeyaan maxaa iyaga marka loo keenay haddiiba aynan xadiidkaa kale uuba ka dhama waxaa iyaga xoodiiya wax ka badanba hadduu xamaad noo sheegay xadiidku qaraabada ka baxaysa sababo kalaa jira sababo kale oo samaaca iyo lafdiga taxdiidka iyo muxuu aha siyaqu eh, muxuu ahaa ataxamul waladaa arrimahaasaa la eh, maleexsanayaa iyo hadday jiraan dad ahlu tadliis oo kale oo tadliiskooda laga badbaadayo oo lagu wariyey ayaala badan baa ku jira iyo xadiidku inuu qaraabada ka baxoo casiiz uu noqdo ama mashhuur noqdo intaba waxay ka mid tahay waxyaalaha loo qasto fii sanaacati alxadiid ayuu ka mid yahay eeluxadiidka ay u qastaan ee muhimka agtooda ka ah ayay ka mid tahay waa asaaniiddaas la soo celcelinaayo darajo weyn iyo qiimo weyn baa ugu fadhidaa ahlulxadiidka ma aha sanadkan iyo magacyaha la tirtirinaayo maxaa ka macno ah maa matniga iyo qaala rasuululahi laga bilaabo weligaa hasdhihin waa qof yidhi oo kale geedka aar midhahiisa ma iska soo guratid maxaa salkiisa u fuulaysaa salkiisa maxaa looga fuuli sax ma aha baynana wa bayna alqowmi alqawaa'im jirashaa iyo qawaa'imtaasi yo annagii dadka noo dhexeeyuu yidhi mubaarak wa qaala alisnaadu min addiini walowla alisnaadu laqaala man shaa maa shaa markaa samuu lana rijaalukum raggaa ayaga ahe la magacaabay samuu lana rijaalakum raggaas ayaga ehe la magacaabay waa rijaal hum rijaal rijaalu lcilmi cilmigaas aan haysan raggii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ilaaliyey weeyaan na soo gaarsiiyey silsiladaasi dahabiga ah abtirkaas weeye diinteennu sideeduba abtir bay leedahay abtir la'aan lama ogol qofka iskala soo booda war waxaa leeay warka yaad ka maqash yaa kuu sheegay yuu ka maqlay yuu ka maqlay ilaa ay ku dhammaato nabiga sala allah alay slam meel baan iska fadhiisano markaasaan xalaaleen oon xarimi oon tahdiidi oo wacdi iyo waciid sheegi oon qiso iyo wax sheegsheegayaa oon dadka aan waxaan jirin u akrini wixii oo warkii nabiga calayh salaam uu jira lagama yeelin lagama yeelin oo qofka lagama yeelayo ah, qofka lagama yeelayo ah, sidaa weeyaan waxadaanaa yunis bn cabdillah cala asadafi wa camru bnu sawaad alcaamiriy qaala ahbaranaa cabdullahi bn wahbin albasri qaala ahbaranii camr bn xaarif can saciid ibn alxaari alansaari can cabdillaahi bni cumarin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ishtakaa sacad bnu cubaada saxaabigii sacad bnu cubaada aha labadii qabiile qabiilee waaweyneyde madiina deganeede saxaabada nabiga soo dhaweysay nabiga alai slam soo dhoweysay saxaabadiisa yuu mid ka mida oday uu ahaa sacad ibnu cubaada sayid lkhasraj baa la yidhaahdaa radia allahu canhu wa ardaa nabigana calayh salaam sidii u ahaayeen buu ku ixtiraamay u qiray u daayey asaguu kala hadli jiray arrimahaas oo kala tashan jiray wixii madiine ku saabsan iyo umuuraheeda sacad bnu mucaad iyo sacad bnu cubaadu nabiga kala tashan jiray sala allah alay slam shareecaa timidoo diin baa timid odayaal yahow fariista muna dhihin nabiga alai salaam bale nabiga calayh salaam iyaguna diin bay qaateenoo waxaan arki jirray iyo dhaqan iyo wax baan naqaanaayoo meel baan annagana noo gaarahoo geed baan noo aaran ama noo odan mayna dhihine waxay ku dabafayleen nabiga sala allah aleh wasalam laakiin inay iyaguna wasaa'ishii ka mid noqdaan oy shareecadii dadka gaadhsiiyaan oo nabiga iyo dadka u dhexeeyaan arrintaa nabiga sidaasuu kula dhaqmi jiray sala allah aleh wasalam walidaalika qaswatu laxzaab markay gaaladii ay iskugu imaadeen muslimiintii madiina deganeed ay soo weerareen oo nabiga calayh salaam saxaabadii uu arkay aad u walbahaartay oo cabsatay ah, wabalaqat ilquluub alxanaajir bu ilahi ka tilmaamay subxaana wa tacaala halkaa dhuuntaa ay timid quluubtii naxdid iyo walbahaar iyo mulug iyo cabsi oo aad iyo aad ay u saseen yuu nabiga calayh salaam wuxuu damcay nimankii qadafaaniyiinta odaygoodii tulla xidhiidhay ayaa wuxuu yihi waliyaah warbal adiga dagaalka ka bax naga daa dagaalka waxaad rabtana sheego waxaad rabtana sheego markaasuu wuxuu yidhi timirta madiina yaan rabaa nes in laysiiyo waxa ka soo ga'aya madiina beeraha markaasuu deena wuxuu nabiga kala tashaday sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada iyagaa madiina odayaalka ah qabaa'ilka ah, iyagaa matala oo duq u ah nabiga wuxuu yidhi hadda beerihii iyo dhulkii aad xukunteena madaxda ka heedeene qabiilkii idinkunbaa odayaal baad heedeene ninkaas saasuu maxay lala tahay haddaan siinno oo deenna uu insixaabo oo uu ka baartay gurto dagaalka kuwii kalena waxaa ku dhacaya dabeel baa geli dabeel ayaa geli asaga laftarkiisa inuu ka qayb qaato o war meeshan nimanka nimanaan tahri karramahe soo baxoo deena uu saa xoolo ku qaato ka warrama siyaasada sharcigay ka mid tahay iyo alxarbu khudca taatiiga dagaal bay ka mid tahay ka warrama buu nabiga alai salaam yidhi waxay dhaheen rasuul allah ma waxyibaa ma waxyi iyo diin xag alla kaaga timid baa arrinkan mise waa alxarbu walmakiida dagaalka iyo taatiiggiisii umbaad ka hadlaysaa oodna weydiinaysaa maya aniga waxay iga tahay uun farsamo dagaal unba iga tahay ee eh, ma aha wax waxyo hadda aan igu khasbaaya ma aha saasuu nabig alai slam ku yidhi markaase waxay dheen nimankan hadda gabuurka xun xunee leh ah, timir nasii annaga oo gaalo ah oo muslimiin ahayn yay weligood soo hawayseen maxabad timir ah say maanta nis u heli karaan nabi allahu dagaalka aan wadno qof intuu naga nool yahay waxba siin mayna waan ku dagaalamaynaay tii uu nabiga qalinka ku duugay sala allah aleh wasalam markii dambena nasrigii iyo guushii baa timid dabeel baaba lagu sii daayaya malaa'igayna arkayni dagaalkii muslimiinta ilahay baaba ka kaafiyey ashaahid waxaa weeyaan dadka qabiilka iyo ummaddu ay odayaal ka dhigtaan ee horjoogaha u ah ee umuurahooda iyo masaalixdooda ka hadla dadka ayaga ixtiraam bay mudan yihiin iyo qadarin iyo in lagu qadariyo mansabkooda iyo martabadooda yay mudan yihiin ayagana maxaa la rabaa dad toosan oo ikhyaara inay noqdaan oo shareecada ka amar qaadanaya oo dhaqan gelinaya sidaasaa marka xaggii xaggaba la raba in loo qiimeeyo nabiga calayh isalaam marka waa booqanaya xaafad koruu degan yahay guntu gurigiisa ka soo tagay ee masaajidkiisii ayuu booqasho ugu tagaya sacad ishtakaa sacad binu cubaado ayaa xanuunsaday shakwan low xanuun ayuu sheegtay fa ataa rasuulullah nabiga alai slam baa u tegay yacuudu isagoo booqanaya maca cabdiraxmaan bin coof waxaa la socda cabdiraxmaan bin coof azuhri wa sacad bin abiwaqaas isaguna waa zuhri wa cabdullahi bin mascuud alhudali ragga qiimaha badan ee muhaajiriinta ee nabiga raacay calayhi salaatu wasalaam oo dadkan waa dad isku maaragtay isjecel bay ahaayeenoo garab iyo gaashaan isku ahaa muhaajiriintii madiino yimid walaalahood ba ayuuna garab taagan yihiin ood booqanayaan ka naxayaan falamaa dakhala calayh markuu u galay gurigiisii wajadahu wuxuu helay nabiga calayh salaam sacadoo fii hashiyatin ee fii xaalatin min alghashaa ku sugan miyir dabool isagoo fii khashiyatin miyir daboolan isagoo miyir daboolan oo waxba aan maqlaynin fahmaynin xanuunkii baa ka tanbadiyey faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi aqad aqadqada ma geeriyooday ma naf baxay ayuu nabigu calayh salaam yidhi qaaluu waxay dhaheen dadka kor fadhiyey laa weli waa neefsanaya yaa rasuul allah ma dhimanin jiradaana waa ka kacayba oo ma dhiman nabigu ka dambeeyey calayh salaam xilliga abubakar xataa waa joogay fabakaa rasuulullah nabiga calayh salaam baa ooyey ilmeeyey falamaa ra'a alqawmu qowmkii iyo saxaabadii la socotay iyo dadkii reerkii meesha markay arkeen bukaa'a rasuuliillah nabiga calayh salaam oohintiisii fadhi baa u yaalla bakoow dhammaantood way ooyeen oohin baa meesha laisku wada daray aan qaylo iyo bulaan ahayn oo nin walba fiqfiq iyo ilin ka imaatay ayuu galay rasuul umma sala allahu calayh waaalih wasalam ayaa ilmaynaya o ohaya iyagana marka waa oynti ku dareen faqaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam alaa tasmacuuna war miyayna maqlaynin in allaha alleh laa yucadibu ma cadaabo bidamci ilcayn il ilmaysay ilintaa ilahay dadka u cadaabi mahayo bale waa naxariis walaa bixusni ilqalbi qalbi walbahaaray oo murgay oo xanuunsadayna ilaahay ma cadaabo oo qofka ma cadaabo walaakin yucadib bihada kanaa laisku cadaabaa wa ashaara ilaa lisaanihi carabkiisuu nabigu ishaaray ow amasayarxam kanaa laiskugu naxariistaa carabkaadaan la fiirini qof qadarka alla aaminsan oo rumaysan oo qadaha iyo qadarka rumaysanoo inaa lilah wainaa raajicuun ay qancisan miyaa tahay oo sabraaya mise hogayaysii iyo hadallo xun baad ku hadli oo qadarka ilaahay iyo musiibadaa dhacday baaba ka soo horjeedaayoo cara kaa hadlinaysa oo ilahay waad u caraysantahay iyo qadarkiisii labadaas weeyaan midna waa laiskugu naxariistaa midna waa laisku cadaabaa laakiin ilinta iyo qalbigu ayagu naxariis weeyaan waxba laguma haysto baabun fii ciyaadati lmariidi ciyaadati almardaa dadka jiran ee mardada ee xanuunsan in la booqdo ciyaadadaas iyo booqashadaasi wax weynba ku jira qofka caa'idka ee wax booqan ee zaa'irka iyo qofka masuulka ee la booqanaya labadooda waxbaa ugu jira ka wax booqani waxaa weeyaan ajir iyo hawaab buu ka helayaa xiriir iyo wanaag iyo maxabo iyo jeceylla way dhalaysaa ka la booqanayana naxariis buu dareemi iyo qadarin intaasoo ku tanafusi oo leebka iyo xanuunka looga siibi dad badan baa markii ayagoo xanuunsan la booqdoo loo sheekeeyo xogow bay iskaba kaba fududaanba marka waxyaalaha xuquuqda laisku leeyahay ka mid tahay xadaana maxamed bn muana alcanas qaala xadaana maxamed bnu jahdam qaala xadaana ismaaciil ibnu jacfar can cumaara yani ibni qusaya aw qasiya can saciid bn xaarif bn mucalla can cabdillaahi bni cumar anahu qaala kunaa waxaan ahayn juluusan kugu fadhiya maca rasuuli illahi rasuulka maciisa calayh salaam id ja'ahu rajulun nin baa nabiga u yimid min alansaar reer ansaareeda fa sallama calayhi wuu salaamay nabiguu salaamay uma adbara alansaariyu ansaarigii waa tagay haddana intuu nabiga saxaabadii salaami u iska dhaqaaqay sii tacday banihiisuu aaday faqaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi yaa akha alansaar wa ninka reer ansaareedow bay ka dhigan tahay akha alansaar macnaha reer ansaareedow ansaar walaalka lehe ka dhashayow kayfa akhii sacad binu walaalkii sacad binu cubaadoon xanuun ku maqlay see yahay faqaala wuxuu yidhi saxaabigii ansaarigii saalixun ey huwa saalixun nabi allow waa iska roo yahay waa fiican yahay faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam baa wuxuu yidhi man yacuuduhu minkum saxaabadii la fadhiduu ku yidhi booqashaan aaday anigu yaa i raacaya man yacuuduhu minkum yaa ila soo booqan in laisku baraarujiyo laisxasuusiya way fiicanta hebel baa xanuunsanay aan soo booqano oo laisku raaco faqaama wuu istaagay waqumnaa annagana waan raacnay macahu nabiga maciise buu le saxaabigu wanaxnu bidcata cashar dhow iyo toban baan ahayn saxaabaa maa calaynaa kolka annaga nicaal kaba ma qabno walaa khifaaf sigisyana ma qabno walaa qalaamis koofiyana ma qabno walaa qumus khamiisyana ma qabno namshi waxaan ku soconnaa fii tilka sibaakh caraseesha madiina ayaan ku soconnaa kabala'aan dhulka caraseesha la yidhaahdo ee cusbo cusmada ah ee iska dhididii subaxdii marku waaga baryo waxbana ka soo bixin dhulka lagu socdo in jidhka meesha ka taabatana way ololinaysaa yay ku socdaan saxaabada waa xaaladay ku sugnaayeen saxaabada nabiga iyo saxaabadiisa xilligii hore iyo arrimihii ay ku sugnaayeen wey ayagoo iska kabala'aana oo iska araran ayay haddana mahaamta iyo wixii loo baahnaa ay la imaan jireen isbooqashadii isa siyaarashadii iyo khayr iyo wanaagga oo laisku kaalmeeyo iyo wixii loo igmaday oo waajibaadkii diinigahaa ee ummadda iyo islaamkaasi looga baahnaa ayagoo sidaasay u taagnaayeen oyna dhag u dhigaynin adduun iyo barwaaqadii ku noolaan jireen makal mukarama iyo xoolahoodii iyo guryahoodii waxoo dhan uga soo tageen dhibaatada ay ku nool yihiin ay ku jiraan marka inay dhahaan maxay nagu qabatay oo ay dib u laabtaan u fiiriyaan waa ka suuroobi weydayoo waxay arkeen wax ka qiimo badan inay haystaan iimaan bay haystaan diin bay haystaan nabi maxamed bay haystaan calayhi salaatu wasalaam caasimad islaami ah ayay sameeyeen oo ay bilaabeen nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam garabkiisa marka xaaladaasay ku sugnaayeen saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam dayashaa noogu sugan marka diintani wixii lala soo maray ee culays iyo duruuf ah inagana aan ka fududaysano aan ka gaabinno inagoo ilahay noo nicmeeyey oo wax walbaba nicamtiisa uu meel walba naga dhigay waxaa weeyaan dadannimo darrayn ugu tahay aan dadaallo fastaakhara markaa nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa tage halkaa carraseeshaabay lugaha dhigayaan cagaha dhigayaan baabacada xataa jiinaahu ilaa aan u tagnay sacad bin cubaada gurigiisa fastaakhara qowmuhu qowmkiisa kor fadhiyey iyo dadkiisa kor fadhiyey baa gadaal nooga baxay min xawlihi gaararkiisa ka leexdeen xataa danaa rasuulullah nabigaa u dhowaaday calayh salaam iyo waasxaabuhu aladiina asxaabtii macahu la socotay ayaa u dhowaaday waa kii nabiga calayh salaatu wasalaam weydiiyey xaalkiisa ilmeeyey ooyey sala allahu aleh waali wasalam marka waa fahm ayay tusaysaa iyo nabiga siduu oga warhayay saxaabadiisa xaaladooda kii xanuunsada iyo kii maaragtay la waaye iyo kii waxsir ka noqdaan iyo kii baahan iyo intaba waa la socon jiray nabiga saxaabada iyo saxaabadiisa sala allah aleh wasalam aad buu oga warhayey baabun fi sabri in lagu sabro cala almusiiba musiibada cinda awali sadma shilka u horreeya iyo nabar gaarhka u horreeya musiibada u horraysa markaad maqasho qofka uu maqlo xoogow naxdinuu wadnaha ka dareemaya wadnihiisa waxoogow shanqar baa ka yeelaysa wax baa ku dhacay sadmada waxa weye baabuur baabuur ku dhacoo kale tasaadum wax maaragtay hardi ah waa musiibadii hardisay marka marka u horraysaa la rabaa inaad sabirka raaciso ee mar aad maarata wax walba ku hadashay wax walba qofku uu sameeyey kadib deena uu iska daalay inuu yidhahdo waa sabri keliya ma aha waxa darajada fiican lagu hele marka u horraysaa raba nafta in la xakameeyo bareega loo qabto oo tiraada inna lilahi wa inna ilayh raajicuun oo qadarka iyo qadaha rumayso iimaanku ka mid yahay lixda arkaanul iimaanka waxaa ka mid a ah, wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi khayrka iyo sharka khayr iyo sharba wuxuu ahada qadarka in lagu maarata la rumeeyo lagu qanco la aamino xadaana maxamed bnu bashaar alcabdiy qaala xadaana maxamed yacni bnu jacfar qaala xadaana shucba can haabit ibni aslamin qaal samictu anas bn maalik baa noqlo yaquulu leh qaala rasuulu laahi sala allah alay slam wuxuu yidhi asabru sabirka ajirka iyo hawaabka layska siini ee saddexdaan soo sheegnay salawaad iyo raxma iyo hidaaya saddexdaa lagu heli cinda sadmati aluulaa waa nabargaarka u horraysa waa xanuunka u horeeya ee xanuunka u watee musiibada ay wadatay u horreeya markaa weeye sabirka la sabr rabo in qofka uu sabro la rabo ee uu la imaado markaa weeyaan cinda sadmati aluulaa nabargaarka u horeeya iyo xanuunka wadnaha uu ka darrameeye u horreeya naxdinta u horraysa markaa weeye sabirka waxadaana maxamed bn muhana qaal xadaana cuثmaan bn cumar qaal akhbarana shucba can haabit اlbunani ibn aslam can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam nabigu ataa calaa imra'atin wuxuu u yimid haweeney islaan tabkii ooyeysa calaa sabiyin lahaa wiilay dhashay oo ka dhintay oo la xabaalay ee qabrigiisii taagantahay ooyeysaa waa oohin warbahaar iyo murug baa xaji weyda way sabri weyday halkaasay dul ooyeysaa qof qabri galoo dhintay khalaas waa kuu dhammaatay dib dambe waa arki maysa aakharo in lasu arka mooyaane adduun dambe ku arki maysa inaad naftaada ka dhaadhicisaa la rabaa islaantii bukhaariga ahartii uu soo qori jiray ee uu ka sheekeeyey ee intuu ninkeedii ka dhintay gurigii qabrigiisii teennada ka dhisatay ee iska fadhiday sanad kadib deena markay daashay oo rafaaday ayay iska soo dhaqaaqday oo alaabtay intay xidhxidhatay ee iska soo galbatay markaasaa haatuf ka dhawaaqay samada wuxuu yidhi hal wajaduu maa faqaduu hal wajaduu maa faqaduu ku kala u jawaaba wuxuu yidhi bal ya'isuu wansarafuu bal ya'isuu wansarafuu wixii ay raadiyewaayeen miyay heleen markaasuu kii kale u jawaaba wuxuu yidhi maya ee eh, intay quusteen bay iska gadoobeen wa waa noqday taan baa kuu dambaynaysa marka sabirka markaa yaa la waayin ajirkiisiiyo dawaabkiisa ynu naga fil faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nabiga calayh salaam islaantii buu la hadlay ittaqi llaha ilaahay ka baqoo wasbirii sabir buu yidhi nabiga calayh salaam ilmaha kaa dhintay ka sabir ilaahay ka baq ajriya tawaab baad leedahay faqaalad waxay tihi wamaa tubaali iima aabayeelaysa soo ma aha bimusiibatii aniga musiibadayda maa tubaali eelbaa tahtamu wax ihtimaam oo dan ood ka leedahay ma laha musiibada igu dhacday saa imaada dhahdeene waxa igu dhacay baadan dan ka lahayn saas way tiri ma oga inuu rasuulka yahay calayh salaam falama dahaba markuu nabiga ka tegay qiila lahaa dad maqlayaba waxay ku dhaheen inahu ninkaasa ula hadlaysay rasuulullaahi waa rasuulka ilaahi sal allah alay wasalam fa akhadahaa waxaa qabtay murug iyo walbahaar iyo musiibo milu lmowti geeri oo kale ah geeri waxaad mooddaa ayadii qabtayba oo musiibadii mid ka daran ma nabiga waxaad hadalkaa xun ku tiri ee tiri dan nagama lihid fa atad bih isla markiiba way soo orday nabiga calayh salaam gurigiisii bay timid fa atad baabah albaabkii nabiga soo istaagtay falam tajid mayna helin calaa baabihi bawaabiin albaabkiisa wax waardiyo oo taaganoo bawaabiinoo waardi oo taagan maba jiraba waa iska furan faqaalat intay u tagtay waxay tihi yaa rasuula allah lam acrifku kama garanaynin kuma garanaynin inaad rasuulka ilaahay tahay way u cudur daaranaysaa hadalka ay ku hadashay fa nabiga alai slam wuxuu yidhi inama sabru sabirka ajirka lagaa siini cinda awali sadma waa xanuunka u horeeya marka u horaysa weeyaanoo marka u horraysa la inaad sabirto oo qaal cinda awali sadma asadma in alla geliyo iyo sadma la iska yihahdo labadaas shakaysan yahay ayb waxaad marka horaysay kuu ficlan inaad sabirto waxadaanaahu yaxya bnu xabiib alxaariiyu qaala xadaana khaalid can xaarin xa waxadaana cuqba bn mukaram alcamiyu qaala xadaana cabdilmalik bn camar xa waxadaanii axmed bn ibraahim adawraqiyu qaala xadaana cabdisamadin qaaluu jamiican xadaana shacba bihada isnaad naxwu xadiiu cumaan bn cumar biqisatihi qisadiisa soo wata xadiika hadda soo marada wey xoojin waay baabu wuxuu ku saabsan yahay almayitu yucadabu bibukaa'i ahlihi calayh wallah aclam bilah towfiiq sala allah waslama ala nabina